yahay baabkana waa baabu taxriimi ashafaacati fi lxuduud baabu taxriimi shafaacati shafaacada iyo ergeynta xaaraannimadeeda ayuu u baab yahay fi lxuduudi xuduudda ilaahay subxana wa tacala u jideeyey oo xadka zinada iyo xadka xaditaanka iyo xadka muxuu ahaa waxaa weeyaan qadafka iyo wix la mid ah xuduuddaas ilaahay u jiday subxaana wa tacaala uu meel uu ku gooyey qofka ay ku waajibta in looga shafeeca in laga daayo arrinta ayada ah ayuu muxuu ahaa imaamka u baabaystay inay xaaraan weyn caleyh raxmatullah qaala allahu tacaala wuxuu yidhi azaaniyatu gabadha mxuu dhillaysato iyo wazaani ninka dhilaysta fajliduu waxaad garacdaan kulla waaxidin mid la arka oo ka mid a minhuma ayaga ka mid a mi'ata jaldatin boqol jeedal ha lagu garaaco weeyaan oo muxuu aha lagu uleeyo walaa ta'khudkum yayna idinqabanin bihima iyaga ra'fatu naxariis iyo muxuu ahaa uu naxariisshay idin qabanan wayaan fii diin illaahi diinta alle in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna kuwa rumeeya billaahi alla weyne iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhira weeyaan aayaddan qur-aanka rabbigan subxaana wa tacala wuxuu leeyahay gabadha zinaaleyda ah iyo ninka zinalowga ah oo dhilanimada ku dhacay iyo fuxshiga iyo xumaanta ku dhacay halla karbaasho fajliduu karbaasha weeyaan marka qof kasto ayaga ka mid ah waxaa la karbaashayaa boqol karbaash boqol karbaash ayaa la karbaashayaa markaad karbaashaysaa inaan naxariis iyo aynan idiin qabanin diintii allah subxaanahu wa tacaala fulinteeda iyo cuquubadii rabbi uu soo dejiyey xuduudda alla mxua ah ilaalinteeda yaynan mxuua ah naxariis idinka qabanin weeyaan oo arrinta ayay idiin diidin ama ay qalbinugeyl yuusan idin qabanin weeyaan haddii aad muminiin tihiin alla rumey subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamo ee aakhira weeyaan marka zaaniga waa laba qaybood zaaniga la yidhaahdo albikru qofka zaaniga oo zinaystay ilahay naga badbaadiy subxana wa tacaala naxnu waawlaadana wa aqribaana walmuslimiina jamiica wiilka ama gabadha aanan weli guursanin oo zinaystay xukunkooda waatan weyaan azaaniyatu wazaani fajliduu kula waaxidin minhuma miata jalda boqol jeedal wiilka waxaa loo sii dheeraynaya ama ninka ragga ah wa taqriibu caamin hal sanana u joogay waa la dhaafinayaa meel fog baa lagu tuuri si uu edab u yeesho weyaan inay mxuu arrinta ayada ay xumaan usii kordhinaysa oy dhibaato usii keenaysa waa kale oo maslaxa darteed loo baaqi yeelo gabadha laakiin maya laakiin haddii dadka zinada ku dhacay ciyaadan bilah ama ay noqdaan mxuua dumar ha noqdeen ama rag ha noqdeene ay yihiin dad muxsiniin ah muxsiniinta waxaa la yihahdaa qof islaamnimada caqdi xalaal ah ku xirtay waxaa weeyaan galmana ku sameeyey qofka muxsanka qofkaas ayaa la yihahdaa weyaan qofkaad muxsinka ah haddii aad zina ku dhaca ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee arrinta ayada waxaa weeyaan alrajmu waa in la rajmiyo aayad ku soo aroortay lafdigeeda ayaa jirta alshaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albatta nakaala min allah lafdigeedaas waa la nasakhay laakiin macaanideedii iyo muxuu xukunkeedii ayaa baaqi ah weyaan sunadii nabigana calayi slat slamna way sheegtay arrinta iyada ama ha noq sunnadii qowlka ahayd amaba sunnadii ficilka ahayd oo nabiga calayhi salaat salaam dad saxaabadiis ka mid ah oo xumaantaa ku dhacay ayuu rajmiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidka kun todoba boqol iyo toddobaatanaad wa can caaishata waxaa laga wari um lmuminiin radi allahu tacala canha ardaaha ana qurayshan reer quraysh ahamahum shanu lmar'ati haweenaydii xaaladeedii almahzumiyati reer bani mahzuum ka dhalatay weeyaan allatii gabadhaas saraqad xaday faqaaluu waxay yidhahdeen marka raggii ay ka dhalatay iyo akhyaartii man yukalimu yaa la hadli fiiha arinteeda yaa kala hadli rasuul allah rasuulka alla sala allahu caleyh ali wasalam in gabadhan aanan gacanta laga goynin yaa nabig kala hadli kara weeyaan faqaaluu waxay yidhahdeen waman yajtari yaa ku dhiiran kara calayhi nabiga dushiisa calayhi salaatu wasalaam ilaa usaamatu bnu zaydin ninka usaama bin zayd la yidhaahdo ayaa ku dhiiran kara qof kale lama arka weyaan xibu rasuulilah rasuulka alle kii uu jeclaay ah weyaan fakalamahu usaamatu usaame ayaa la hadlay usaamihiyaa loo tagay arrintii baa laga codsaday kadibna usaamo ergada ayuu qaaday fakalamahu markaasuu nabiga la hadlay usaamatu usaama faqaala wuxuu yihi rasu rsulka ale sal slm atashfacu miyaad ka ergaynaysaa fii xaddin fii isqaai xaddin xad riditaankiis iyo tuuritaankiis oo min xuduud illah xuduuda alle ka mid ah? tacaala alla korhaye uma intaa kadibna qaama nabigu istaagay fakhtaaba wuu khudbeeyey uma qaala wuxuu yidhi inamaa in kalamaani ahlaka waxaa halaagay oo baabi'iyey oo cadaab uugu soo degay aladiina kuwii qablakum idinka horreeyey annahum iyaga kaanuu waxay ahaadeen idaa saraqa hadduu xado fiihim iyaga ashariifu qofka sharafta lah taraku way iskaga tegi jireen qofka sharafta lah haddii aad waxado qiimaha lah oo bulshada booska fiican ka jooga waa iskaga tegi jireen waxba kuma samayn jirin waidaa saraqa fiihim adaciifu qofka daciifka oo tabarta daran tolaawaha ah dhaqaalalaawaha ah wamaa ilaa dalika oon ummadda aan ka dhex muuqanin haddii uu xadana aqaamuu calayhi alxadda xadkay ka oofin jireen waaymullaahi waaymullaah alla ayaan ku dhaartay subxaanahu wa tacaala jiritaankiisa iyo joogitaankiisa iyo ahashadiisa low anna faatimata faatima binta muxamadin muxamed gabadhiisa ahayd waa faatima binta muxamadin ibni cabdillahi bni cabdilmualib waa gabadh low ana faaimata faaima binta muxamadin oo gabadhayd faatima haddii ay saraqad xado laqatactu waxaan goyn laha yadaha gacanteeda muttafaqun calayh qof ka sarreeya sayidatu nisaai alcaalamiin wa caalamka waxaa weeyaan inta jannada iyo caalamkaba naagaha jooga sayadadeeda weeyaan marka maca daalika iyadoo sharaftaas lah ayaa nabigu wuxuu leh alayh slat ay xada gacantan ka jar laha mutafaqun caley wa fii riwaayatin fatalawana waxaa isbedelay markuu usaamo la hadlay nabiga calayi slat slam fatalawana waxaa isbedelay wejhu rasuuli illahi rasulka al wajigiisa faqala wuxu yidhi atashfacu miyaad ka ergaynaysaa fii xaddin xad burintiis oo min xuduud illah xuduudda alla ka mid a qaala usaamatu wuxuu yidhi istakfir dembi dhaaf iyo weydiili aniga yaa rasuulahyow qaala wuxuu yidhi uma intaa kadib amara nabiga wuu faray bitilka almar'ati haweenaydaas ayuu faray in gacanta laga jaro abcan faquطicat waa la jar yaduha gacanteeda waa la jaray weeyaan gacantii kow ayaa laga siiyey marka arintan waxay ku caddaynaysaa in qof muxaabaat iyo gooni ahaan loo dhaqaalayna oo loo muxuu ah xuduudda alle ka weyn iyo sharciga alle cid ka weyn inayna jirin weyaan baabunahyi reebid liska reeba ayuu baab yahay can itaqawuti in lagu saxarooda fii ariiqi innaasi dadka jidadkooda fii ariiqi naasi dadka jidkooda iyo wa harkooda iyo wa mawaaridi ilmaa'i meelaha biyaha ay ku arooraan ama looga arooro iyo wanaxwi wixii la midka ah in lagu saxaroodo amaba sidoo kale muxua kaadi waxaa lala aado arrinta ayada inay xaaraan tahay oo lisu diiday ayuu imaamka baabka u baabaysa caleyh raxmat ullah qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waladiina kuwii yuduuna dhibaataynayn oo dhibaayeen almuminiina muminiinta walmuminaati gabdhaha muminaadka bihayri maktasabu waxayna shaqaysanin faqad ixtamaluu waxay dhabarka u riteen buhtaanan been abuur iyo wa iman dembi mubiinan bayinan cad ay dhabarka riteen weeyaan rabbiga subxaana wa tacala ayadan in badan ayuu muxuu arrintaas ku baraarujiyey imaamka caleh raxmatullahi in badan ayuu soo arooriyey wاladiina yuduuna اlmuminiina wاlmuminaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waima mubiina imaamka intuu usoo daliishaday waad garanaysaan weyaan rabbigeenna waad arkaysaa wuxuu leeyahay faqad ixtamaluu buhtaanan waإiman mubiinan inta lisu dabadhig arka wax culus wa xadiid kun todoba boqol iyo ko iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka all sala allah alay slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi ittaquu war ka baqay allaacinayn labada lacnada soo jiida iska ilaaliya weeyaan qaaluu waxay yidhahdeen waman laacinaan labada lacnada keenta oo soo jiida nabi allow maxay yihiin qaala wuxuu yidhi alladii waa kii yatakhalaa ku saxarooda ama ku ifbaxa fii ariiqi innaas dadka jidkooda ku ifbaxa weeyaan aw fii dilihim ama harkooda ku ifbaxa rawaahu muslim qofki isaga ah waxaa usoo jiidaysaa naclad qofka hadduu marba harka geedka weyn iyo meelaha dadka ay harsadaan qofka hadduu muxuu ahaa najaaso dhiga amaba jidka la maray u dhiga arinta iyada sabab waxay u tahay in la naclada qofkii oo la yidhahda lacnad allaa kurida meel muxuu ahaa ku ifbaxmiyo waaye marka qofki inuu iska ilaaliyo waxyaabahaas dhibka keena ayaa loo bahanya weyaan rawahu muslim waxyaaba inkaarta iyo dhibaatada keena ay ka mid tahay weyaan baabu nahyi reebid liska reeba yuu baab yahay calbawli kaadi iyo wixii la mid ah filmaai biyo lagu kaadiyo arraakidi ee fadhiyo xadiid kun todoba boqol iyo laba iyo toddobaatanaad can jaabirin radi allahu tacala an rasul rasulka al sal sl naha uu diiday an yubaala in lagu kaadiyo fi lmaai raakidi biyo fadhiyo rawahu muslim waaba wax aan ficnayma biyo fadhiyo haddii najaasa ay ku dhacdo xitaa ha badnaadeene eh, arrin fiican ma ahan akhiiran biyihii inay dhibaateeyaan ay u badanta weeyaan baabu karaahati tafdiili lwaalidi qofka waalidka ah baabu karaaha tafdiili lwaalidi waalidka wax dhalay inuu muxuu ahaa bacda wlaadihi tafdiil ama uu ka fadli badnaysiida cafwan baabu karaahati tafdiili اlwaalidi qof waalidka inuu ka fadli badnaysiiyo karaahinimadeeda bacda awlaadihi awlaadiisa iyo ilmihii u dhalay qayb ka mid ah calaa bacdin barka kale uu ka mxuu ahay badiyo kaga badiyo ama ka fadli badnaysiiyo fi lhibati waxsiinta ilmihii aad dhalay qayb wuxuu siinaa wax fiican qaybna wuxuu siinaa wax liidan ayuu siinaa weyaan arrinta ayada inay xadiid kun todoba boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad wa can nucmaan ibn bashiir radi allahu tacala canhuma ana abaahu ninka la yidhahda bashiir ataa wuu la imaaday bihi ninka la yidhahdo nucmaan ayuu u keenay rasulla rasulka all u keenay sal slm faqala wuxuu yidhi innii aniga nabi allow naxaltu waxaan siiyey ibnii wiilkayga haada ekana hulaaman addoon ayaan siiyey oo kaana ahaaday lii aniga addoon aan lahaa ayaan siiy weyaan ilmahaadoo dhan naxaltahu miyaad siisay mila haada addoonkanoo kale miyaad siisay weyaan nacam in la waxdo iyo waxyaabaha la midka weeyaan wuxuu yidhi laa nabi allow mid aan waxday lama arko ilmahii ka ah, aan wax siiyey fa rasul lah wuxu sal l slm faarjichu addoonkaas marka ka noqso weyaan oo canugaa ka celi xaq uma lahane wa fii riwaayatin faqala rasul lah wuxu sal l slm afacalta miyaad samaysay haada arinka isaga biwaladika caruurtaada kulihim dhammaantood miyaad ku samaysay caruurtaada dhammaantood masaaad ku samaysay qaal wuxuu ilaamaya qaal wuxuu ittaqu llaha alla ka baqa waacdiluu u garsoora oo caadilnimo u sameeya fii awlaadikum ilmihaad dhasheen weeyaan farajaca abi abahi wuu laabtay faradda tilka sadaqa sadaqadaas iyo hibadaas uu siiyey nabigu aabbahi uula noqday weeyaan radia allahu tacala canhum jamiica wa fii riwaayatin faqala rasul lah wuxu yih sal slam yaa bashiiru bashiirow alaka miyaad ama ilma siwa haada canugan aanan ahayn qaal wuxuui nacamha qaal wuxuuhi kun lahum dhammaantood wahabta lahum iyaad u hibaysay ood siisay mila haada addoonkan oo kale qaala wuxuuhi laa maya qala wuxuuhi falaa tushhidnii hay markhaati gelinin idan haddii ay arrin xaaladdaa tahay weeyaan fa innii aniga laa ashhadu kama markhaat kaca oo kuma markhaadka calaa jawrin jawr iyo ulmi aniga markhaati kama noqonayo wa fii riwaayatin falaa tushhidnii calaa jawrin jawr ha iga markhaati gelinin weeyaan wa fii riwaayatin ashhid markhaatigeli calaa hada arrinkan iyo hibadan hayrii qofaan aniga ahayn weyaan uma qaala intaa kadib nabigu wuxuu yidhi ayasuruka miyay ku farax faraxgelinaysaa bashiirow an yakuunuu inay ahaadaan ilayka adiga xaggaada fi lbiri xagga samafalka sawaan kuwa siman inay ku ahaadaan oo mid walba uu ku baarinamafalsoo ma doonaysid qaala wuxuu yidhi bala nabi allow ha inaan dooni iska day waan dooniyon dooni weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeen ala sl slam falaa idan falaa ha samayn arrinta ayada idan haddii xaaladda ay saa tahay weeyaan maxaa yeele haddii aad kan siisa addoon kuwii kalena aad waxba siinin arrinta ayada qalbigooda ay mxuu ahay xumaan gelinaysaa inaa baarnimadii ay isku sii noqonina laga yaabaa arrintaa marka cadaaladda ilmahaadi ha ka saarin si baarnimadooda ay kugu sinaato weyan muttafaqun caleyh baabu taxriimi ixdaadi ilmar'ati haweenayda inay mxuu ahay asay saarato calaa mayitin calaa mayitin meyd ay u asay saarato fowqa alaaثati ayaamin saddex maalmood ka badan xaaraannimada ayuu baabkan u baab yahay weeyaan ilaa calaa zawjiha ninkeeda arbacata ashhurin afar bilood iyo casharata ayaamin iyo toban maalmood ayay u asaysaaranaysaa weyaan ixdaadka waa haweenayda marka laga dhinto inay isbasaasiso inay cadarka ka tagto inay waxaa weyaan eh, cilaanka ka tagto inay waxaa weyaan isqurxintii ay ka tagto ee ixdaadka la yihahdaa axkaam ayuu leeyahay iyo axkaam khaasa ayuu ixdaadka iyo asayssaarashada ayuu leeyahay dhaqanka soomaaliyeed gabadha waxaa weyaan dhaqankooda inay eh, gamba cad saarato bedelka gamba madow ay saaran lahayd saas ayaa dhaqan u ah ixdaadka taas haas kuma ahan taa haas kuma ah waa iska wax iska laakiin koley qofka haweenayda inay iska ilaaliso waxyaabahan ziinada ayaa loo baahan yahay indhakuulka iyo wixii la ah iyo inay cilaamata iyo inay mxuu ahaay aad isu qurxisa iyo wixii la ah, iska dhowraysaa weyaan haddii mxuu ahay uu nin yahay ninkeedii hadduu yahay afar bilood iyo toban habeen wa laakiin haddii aad qof kale qaraabo yahay saddex maalmood ka badan looma ogola saddex habeen iyo saddex maalmood ka badan looma ogola weyaan ninka walaalkeed hadduu yahay hadduu aabbeed yahay looma ogola weyaan saddexda intaasay ku kaaftoomaysaa xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can zaynaba waxaa laga wariy bint abi salama radia allahu tacala canha ardaha qaalat waxay tidhi dakhaltu waan galay calaa ummi xabiiba umma xabiiba ayaan u galay zawji radia allahu tacala canha zawji nabiy nabiga xaaskiisa sala allahu aleh waslem xiina twufiya markuu geeriyooday abuuha aabbaheed abu sufyaana ibnu xarbin abu sufyaan oo ina xarbi ahaa markuu geeriyooday waa taqaan abu sufyaan waa ninkii markuu wakhtigii reer qureysheed hogaanku ahaa markii dambena soo islaamay fatxu maka weliba aadku qiimaha badnaa oo wax badan islaamkan u taray weyaan iyo muslimiinta u taray ninkaas markuu aabgabadhaas markuu aabbaheed geeriyooday sufyaan ibnu xarb abu sufyan ibnu xarbin ayaa fadacat waxay u yeertay gabadha la yihahdo um xabiiba fiihi catarka waxaa ku sugnaa gudihiisa ama waxaa ku sugnaa sufratu khaluuqin catar arooska khaluuqa waa catar yar culus oo waxaa weeyaan sheexada iyo timaha meelaha bartooda ay carabta saaran jireen marka sufrata khaluuq marka waa catar aroos ay wax noocaas culimadu ku magacaabi jireen marka catarkaas sufrata khaluuqa ah. la dhihi karaa biiibin catar fiihi uu ku sugan yahay sufrata khaluuqin catar aroos oo muxuu ahaa borborow ah uu ku sugan yahay weyaan aw hayrihi amaba catar aroos midaanan ahayn fadahanat waxay ku <clears throat> subagtay fadahanat waxay ugu subagtay oy marisay minhu isaga jaariyatan gabar ayay subag u marisay weyaan gaba gabar muxuu ahaa addoonahoo la joogtay ama gabar caadi oo la joogtay ayay u marisay weyaan dahanat way u minhu catarkaas jaariyatan gabar ayay u marisay weyaan uma intaa kadibna masat waxay marisay bicaaridayha labadeeda daan daamanka halkan labada daan ayay waxay marisay mxuu catarkii qayb ka mid saa u marisay weyaan uma qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay maa li ani ima sugnaanin biiibi catar min xaajatin danka malihi oo inaan iscatriye oon isbarfuumiye danka malihi weyaan ayra anii laakin anii laakiin anii aniga samictu waan maqlay rasuula rasuulka all sala allah al slm yaquul isagoo la kudulla ah ayaan maqlay isagoo mimbarka saaran oo nabigu uu leeyaan maqlay laa yaxilu uma bannaana limra'atin haweenay tu'minu rumaysa billaahi alla weyne i walyowmi alaakhiri maalinta aakhira an tuxidda inay u asaayato oo isu basaasiso calaa meyitin qof geeriyooday fowqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan ila calaa zawji nin afar bilood isu basaasinaysaa iyo casharan toban weeyaan qaala zaynab zaynab waxay uma intaa kadib xaadaadaa iyo arrintaa way dhacday xukunkaasay nabiga ka sheegtay sal allah alay waslem xaadao kale iyo arrin kale weeyaan uma intaa kadib dakhaltu waan galay calaa zaynaba binti jaxshin radia allahu tacala canha ardaaha gabadhaas zaynab binti jaxshi la yihahdo ayaan u galay xiina tawafiya markuu geeriyooday ahuuha walaalkeed markuu geeriyooday fadacat waxay u yeertay ayna biiibin catar bay u yeertay famasat minhu cadarka ay wax ka taabatay weyaan uma qaalat waxay tidhi amaa walahi allan ku dhaartay maa lii ani ima sugnaan biibi iib iyo cadar min xaajatin danka malihi waa sidii ay tihi um xabiiba radi allahu tacala canhun hayra anii laakin anii aniga samictu aan maqlay rasuula rasulka al sl an ka maqlay sal sl yqul isagoo alcala mimbar mimbarka isagoo saaran laa yaxilu uma bannaan limra'atin haweeney tu'minu rumays billahi alla weyne walyowm alaakhiri maalinta aakhira an tuxidda inay isu basaasiso ama ay u asaysaarato calaa mayitin meyd fowqa alaain saddex wax ka badan ila calaa zawji nin arbacata ashhurin wacashra muttafaqun calayh marka labadaa saxaabiyaad labadaba waxay warinayaan in nabigeenna calayhi salat slam u diiday in lasu basaasiyo oo asaga loo saarto geerida qof aanan ahayn ninka saddex maalmo wax ka badan weyaan laakiin ninka afar bilood iyo toban habeen baa loo saaranaya weyaan baabu taxriimi bayci alxaadiri qofka xaaraannimadeeda lilbaadi qofka duurka ka imaaday inay xaaraanta iyo baabka u baabyo weyaan wa talaqi rukbaan iyo safaraydi in laga hortaga iwalbayci geditaan loo iibiyo walbayci iibin oo calaa beyci akhiihi qofka walaalkiisa beyciisa uu ku dul iibiyo ama uu ka mxuu ahaa ku filisa xaaraannimadeeda u baabyo weyaan iwalkhibati doonis calaa khibatihi qofka walaalkiisa meeshu u doonay inaad ka daba doonto uu qofku ka daba doona ayadna xaaraannimadeeda ilaa an yadana qofka inuu idmo u yidhahdo dhib ma laha ni waxaad yeeli beeci ani waan ka baxay adig gado amaba meeshii waan doonitaanka waan ka baxay adiga doona aw an yarudda inuu cinayo arintii silcadii iyo mxuu ahaa badeecadiiba ay ka soo noqoto mooyane baabkan imamka wuxuu baabaysta aleh raxmat ullah xaaraannimada qofka magaalo joogga ah dadka reer baadiyaha caaray keenaan waxay keenaan subag waxay waxyaaba lama harkay keenaan wax badan baa baadiyaha ka keenaan magaaladana inta ayada waa loo baahan yahay marka waxaa dhacda in dadka baadiyaha ka imaada dad rukun u ah oo u jooga magaalada ay joogaan dadka ayagaa xoolaha ku wareejiyaan iyo waxay wadeen kadibna ayagii ay wax u gadaan ayada arrin la ogolyahy ma ahan arrinta ayada arrin la ogolyahay ma ahan maxaa yeeley qofka isaga ah oo reer baadiyaha baksi iyo in muxuu ahaa beecdhimitaan lagu sameeyo ayay u badan tahay hadii kale waxaa dhici karta inaan beclimitaan lagu samaynin xoolihii banaanka laga keenay in muslimiinta magaalada joogtay oo u baahnaa in lagu qaaliyeeyo xoolihii lagu heli lahaa boqol shilin ah, laga yaaba qofka inuu mxuu ahaa intuu la wareega kadibnu laba boqol yidhahdo dadka uu ku dhibaateeya labada dhanbama fiicna marka umana fiyooba eh, marka qofka baadiyaha ka imaaday xoolihiisi inaa qofka magaalo uusan u iibinin inay xaaranta imaam ku baabaystay kadalika safaraydn in lagaga hortago meel magaalada ka baxsan ayadna xukunkii horeun bay qaadanaysaa qofka haddii aad wax gato in aad tirahdo muxuu ah, intaas aad kaga gatay in ka badan ayaan kugu siinaya ayadna xaaraannimadeeda qofka haweeney ayuu doonay doonitaanka inaad muxuu aha doonitaan ka dabageyso oo daqaalo muxuu ahaa badan amaba muxuu ahaa sifa aad kaga fiicanta qofka aad sheegato ayadna arrintayd inaan la ogoleen ayuu imaamku baabaystay laakiin inta iyada waxay banaanaanayaan labadan dambe khaasatan beeca iyo doonitaankaba Eh, in mxuu ahaa waxay bannaanaanaysaa in uu qofka idmo ama qofkii wixi ka soo noqdaan gabadhiiyaa ka soo noqotay amaba badeecadii a ka soo noqotay marka ayada dhib ma lahan weyaan xadid kun todoba boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can anas radi allahu tacala anu qal wuxuhi anas nahaa rasul rsulka laguu diiday sala allahu aleh wasalam an yabiica inuu gado xaadirun qof magaalo joog ah libaadin qof baadii ka yimid wain kaana haaba ahaaday akhaahu walaalkiis liabiihi aabihiis iyo wa ummihi qofkan baadiyaha ka imaaday udaa isaga iyo dacw naas yarzuqu allahu bacduhu min bacdin dadka faraha halagala baxa ilaha kala irsaaqa ilahay baa kala irsaaqa subxaana wa tacala muttafaqun caleyh xadiid kun todoba boqol iyo todoba lix iyo toddobaatanaad وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma qال عبد الله بن cمر qال رsul رsulka وxu yhi صل sلم laa تتلaqw ha ka hortegina الsilca badeecooyinka xataa yuhbaطa ilaa lagaga soo hoobiyo oo laga keeno bihaa badeecada ilaa laga keena ila alaswaaqi suuqyaalka ilaa lagaga soo hoobiye ha ka hortegina weyaan oo bannaanka kaga hortegina muttafaqu calayh xadii kun todoba boqol ibni cabaas radi allahu tacala anuma qawlid abdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay waslam laa tatalaqow ha ka hortegina alruqbaan safarayda walaa yabic yuusan u iibin xaadirun qof magaalo jooga libaadin reer baadiyo qof baadiyaxa wax ka keensada weyaan faqaala lahu aawuusu aawuus wuxuu ku yidhi maxaa idiin qoran ya faqaala lahu aawuus maxaa idiin qoran maxaa qoran sheekh maa qawluhu miya maa qawluhu maa qawluhu miya maa qawluhu wala maa qawlu ma qowluhu nacam faqaala lahu aawuusun markuu nabigu yidhi alayhi sala slam laa tatalaqow alrukbaana walaa yabic xaadirun libaadin faqaala lahu aawuus aawuusa wuxuu u yidhi ibnu cabaas ibnu cabaas buu ku leeyahay maa qowluhu nabiga qowlkiisa muxuu yahay laa yabic xaadirun qof muxuu ah magaalo joogiisun u iibinin libaadin muxuu kala jeedaa nabiga qaala wuxuu yidhi laa yakuunu uma ahaada uma noqdo weyaan laakiin qofkii hadduusan jidadka aqoonin meelaha beecshirada iyo mxuu ahaa ganacsiga la geey uusan aqoonin in qofkan mxuu aha magaalo joog ah, u raaco uu meeshuu u geeyo isagoon dalaal iyo waxba ka rabin marka ayada insha allahu tacala dhib weyn ma lahan laakiin haddii dalaal iyo qolyahan kale ka dalaal isaga ka dalaal baabka u noqdo arrinta iyadoo arrinta la diidaa weyaan wax badanoo dhibaatooyin badanna suuqyada way ka dhacaan xadiid kun toddoba boqol iyo iyo sideed iyo toddobaatanaad kun toddoba boqol sideed iyo toddobaatanaad an abi hurayrata radi allahu taala anu qal wuxu abi hurayra nahaa rasul rasulka wuu diiday sal l slem an yabiica inuu iibiyo xaadirun qof magaala joog libaadin qof reer baadiya walaa tanaajasu ha isfullisanay ayuu nabig yihi alai slat slam walaa yabic yuusan iibinin alrajulu qofka calaa beyci akhiihi walaalkiis beyciisa yuusan ka dul iibinin uusan ku fullisin weyaan walaa yakhub yuusan tuugin oo doonis yuusan samayn calaa khibati akhiihi walaalkiis doonistiis yuusan ka dul doonin weyaan ninki waa miska miskiin waa faqiir islaam buu doontay doonista wuxuu ugeeyey labaatan kun tobaniy shan kun soddon kun uu geeyey kadibna qof dhaqaalahaisa kadabiyimid wuxuu yidhi dooriisi waa hal milyan hal milyan inuu meesha geeyey ninkaan miskiinka afiirin waa la dul marka baabkaas baabka la diidaa baabka la diidaa baabkaas khatar weeyaan walaa tasalu ilaahina subxana wa tacaala guurka isaga iyo becsharada noocaas loo galay ma barakeeyo lagu galay ma barakeeyo weyaan walaa yakhtub yuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii mxu doonistiisa walaa tasalu walaa tas'al almar'atu haweenaydii ayna weydiisanin alaaqa ukhtiha walaasheed in la fura litakfa'a inay muxuu ahay rogato oy gedisato maa fii inaa'iha waalkeeda wixii ku sugnaa oo risiq ah inay rogato yaynan u weydiisan in loo furo weeyaan qaybta dambe haweeney ayaa la qabaa mid kale ayaa la guursaday inay mid soo tiraahda ama ifur ama tanfur ama ifur ama tanfur waa dhaqanka muxuua dumarka lagu yaqaano weeyaan arinta iyo hadafka muxuu yahay waxay isleedahay abu risiqa kugu yeelada oo islaamtan kale wixii biilka loo siinay adiha lagugu soo wareejiyo arinta ayada samaynteeda arrin muxaram oon la ogoleyn inay tahay ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slam wa fii riwaayatin riwaayadna qaala wuxuu yidhi nahaa rasul rasulka ala wuu diiday sal slam can italaqi safarayd in laga hortaga wa an yabtaaca inuu u iibiyo almuhaajiru qofka magaalada usoo haajiray magaalo jooga weeyaane liacraabiyi qofka reerbaadiyaha mxuu u iibiyey weeyaan wa an tashtarita inay shardisato oo shardi ka dhigata almaratu haweenayda alaaqa waqhtiha walaasha in la fura inay shardi ka dhigato y tirado haddii aad guursanaysid walaashay fur ama haddii inaan kula jooga ad doonaysid walaashay fur walaasheeda dabcan ukhtaa fi lislaam way ula jeedaa ma aha uu nabigu ula jeeda alai sla slam ma ahan walaashii la dhalatay ila walashi la dhalatay in lala jamciyo maba la ogolaba walaa yastaama alrajulu qofka yuusan gorgorinin calaa sawmi akhii walaalkii meeluu gorgoriyey intuu gorgorsaday kadibna labada qof ay isu dunmeen oo mxuu aha iswaafaqeen yuusan ka dul gorgornin weyaan wanaha nabigu wuu diiday can najsi fuliska ayuu diiday i watasriyati gaaxinta la gaaxiyo xoolaha ayuu nabiga diiday ala sla tasriyada waxaa weeyaan neefka suuqa la keena ayaa caanaha lah ama canug ha wata ama ha gurna amaba canuglaan ha ahaado oo de caanaha lahaado ariga oo kale ama geeloo kale wix la midkaa qofka saddex maalmood ayuusan lisaynin marka suuq la keena marka isagoo canbadii ay weyn tahay oo inay caano badan neefku uu leeyahay muuqato ayuu meesha keeni keenitaankaas marka waxay keenaysaa dadka xoolaha caanaha la jecel oo rabaan inay u arkaan neef caano badan kadibna ay saas ay ku iibsadaan arrinta iyada waa arrin xaaraan ah lama ogola weyaan muttafaqun caleyh xadii kun todoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasuulka sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi laa yabic yuusan gadin bacdukum barkiin calaa bayci bacdin barkiin beyciisi yuusan ka duulgadin weyaan walaa yakhub yuusan doonin calaa khibati akhii walaalkii doonistiisa ilaa an yaadana lahu inuu idma beecaas iyo khibada labada muttafaqu caleyh wahada lafdu muslim xadiidkun todoba boqol iyo sideetanaad wacan cuqbata bni camirin radia allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal sl qala rsulkan wuxuu yidhi almuminu muminka akhulmumini qofka muminka walaalkii weeyaan falaa yaxilu uma banaan limuminin mumin an yabtaaca inuu mxuuaha gato calaa beeci akhiihi walaalkii beeciisa inuu ka dulgata lama ogola weeyaan umana banaana xaraalna uma ahan walaa yakhtuba inuusan doonin calaa khidbati akhiihi walaalkii mxuu ahaa dooristiisa xataa yadara walaalkii ilaa uu mxuu ahaa iskaga tago khidbada iyo dooritaanka isaga ah ayadna looma ogola weyan umana banaan xalaal uma ahan weyan rawa muslim baabu nahyi reebid liska reeba yuu baab yahay can idaacati almaali maalka in la meelaan ahayn allatii taasoo adina uu idmay asharcu sharciga allah subxana wa tacala fiiha maalka ilaahay qofka uusii subxaana wa tacala in lagu dayaca meelihii in lagu bixiyo liisfaray ama sharcigan uu noo idmay arinta ayada inay mxuu aha xaaraan tahay oo laiska raab iyo imaanku baabaysta weeyaan dad baa mxuuaha dhaqaalihii ariiqaan saxin bay ku soo kasbayaan ariiq xun bay ku bixinayaan ama ariiq sax bay ku kasbayaan ariiq xun bay ku bixinayaan waxaa weye inaan la ogolen waxa la rabaa qofka inuu kasabkiisa uu noqdo xalaalan wa infaaquhu mashruucan xadiidkun todoba boqol iyo ko iyo sideetanaad وan abi taala anu qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah alay allaha la weyni tacala korahay yardaa wuu idinkaga raalli noqdaa lakum adinka alaaan saddex buu idinkaga raalli noqdaa wayakrahu wuu idiin naca lakum adinka alaaan saddex fayardaa lakum ila wuxuu idinkaga raalli noqdaa an tacbuduuh inaad caabudaan walaa tushriku aadan la wadaajinin bihi alla weyne shay-an ood keligii caabudaan weyaan waan tactasimuu inaad ku dhegtaan ood qabsataan bixabli illahi xaragi ilaahay subxaana wa tacaala jamiican dhammaantiin walaa tafaraquu aadan kala tegin wayakrahu lakum rabbi wuxuu idin nacayaa xabliga ilah waa kitaab qur-aanka ah iyo sunnada nabigeena calayh salat slam waa diintan islaamka ah oo xanafiyada weeyaan wayakrahu lakum rabbi wuxuu idin nacayaa qiila waa maaa loola jeeda waa maxaa yihiin saa maxaa yihiin su taagan iyo waa idaacat maalka oo la dayaca intaasuu rabbi subxana wa taala idin nacay arrinta ida marka waxaa weeyaan saddexda lidin idinkaga raalli noqday ood rabbi raalli idinkaga yahay idinkaga raalli noqonaan la imaada saddexda rabbi subxana wa tacala idiin nacayna ka fogaada weyaan rawahu muslim wataqadama sharxuhu sharxiisuu noo soo hormaray wuxuu ku soo hormaray xadiidka saddex boqol iyo iyo afartanaad xadiid kun todoba boqol iyo laba iyo sideetanaad wacan waa waraadin waxaa laga wariyey nin waraad la yihahdo kaatib almuhiira ibnu shucba shucba muqiira ibnu shucba ninka la yihahdo qora uu ahaa kaatib uu ahaa qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo waraad amlaa waxaa ii yeeriyey calaya dushayda inaan qoro almuhiiratu bnu shucba ninka la yihahdo muhiira ibnu shucba fii kitaabin buug buu igu yeeriyey oo ilaa mucaawiyata mucaawiya u socday inaan ku qoray ayuu ii yeeriyey ana nabiya nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam <clears throat> kaana wuxuu ahay nabigeen yaquulu mid yihahdo fii duburi kulli salaatin salaad arka gadaasheed oo maktuubatin farad ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayt walaa mucطiya lima manact walaa yanfacu daljadi minka aljad wuxuu dhihi jir nabigeena cala sla slam laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jiro ila allah alla weyne mooyane waxdahu xaaluyo keligii laa shariika wadayna lahu alla umasugna subxana wa tacala lahu lmulku lahu ay u sugnaadeen almulku boqortooya walahu ay u sugnaatay alxamdu mahadoo dhanna asagaa u sugnaatay wa huwa alla weyne calaa kulli shay shay laakaba qadiirun qaadiru mid awooda weeyaan allaahuma allahayow laa maanica mid mancin kara oo diidi kara ma jiro limaa acdayta wixii aad bixiso walaa muciya mid bixin karana ma jiro limaa manacta waxa waxaa diiday walaa yanfacu wax kama tari kara daljaddi qof dhaqaalo u saaxiib minka xaggaada aljad dhaqaalihiisaas waxba wakataba ilayhi wuxuu kale u qoray anahu nabigeena calayhi salaau wasalaam kaana wuxuu ahaa yanha midiida can qiila saasaa la yidhi wa qaala saasaa la yidhi daacat almaal maalka in la dayacay wakadarata suaal su-aal badan wa kaana nabigeena wuxuu yanha mid diido can cuquuqi lummahaat hooyaalka in lagu caasiyo iyo wawaadi albanaat gabdhaha in la duuga ayagoo nool iyo wamancin haddii ayagoo dhinta la duugan oo lamid dabcan oo la dilo oo duugitaanka sababteeda ayta dil la dilay iyo wamancin diidma iyo wahaadkeen inaad waxaadana ku dhegnaato wixii ummadda inaad tirada soo dhiib soo wada aad tirada muttafaqun intaas ayuu nabigeena diiday ayuu u qoray ninka la yidhaahdo almugiira ibnu shucba wuxuu u qoray amiiru lmuminiin mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu tacala anu arda kaatib alwaxyi lirasuuli illaahi sala allahu aleh ali wasalam marka adkaartaas in la ahriyo howlahaas dhowrka ah oo gadaal laga sheegayna oo loo qoray sayid mucaawiya inuu nabigeena sheegeen loo sheegay alayh slat slaam in layska dhowro weeyaan baabaaayuu baab yahay can ishaarai in lagu fiiqa ilaa muslimin qof muslima bisilaaxin hub ama ha noqdo hubkan cad oo warmaha iyo seefafka iyo wix la midkaa amaba midkan mxuu ahaa dabka ah ha noqdo oo mxuu ahaa qoryaha iyo wix la midkaa ilaa muslim qof muslim in lagu ishaara reebadiska rab ayuu baab yahay bisilaaxin hub lagu ishaaro iyo wanawxii hubka wax la mid weeyaan sawaan kaana ahaaya sawaan afwan kaana ninka asaga ahaya jaadan mid dhab ugu fiiqa oo inaad ku dhufto waraba amaba toos uga cabsigelina aw maasixan ama mid kaftama ha noqda wanahyi reebid liska raba iyo u baabiya baabka can tacaai sayfi sayfta in liisu dhiibo oo liisu gacangeliya masluulan seyftiyoo inta eh, galka laga bixiyo kadibna ho arrintaan ayadna lama ogolo weeyaan imaamka saas uu baabaystay adiladeena noo iman insha allah tacaala xadiid kun todoba boqol iyo saddex iyo sideetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu can rasul rasulka wuxuu ka sal slm qal nabigan wuxuu yidhi laa yushir yuusan ku fiiqin axadukum midkiin ilaa akhihi walaalkii bisilaax hub fa inahu maxaa yeele laa yadri ma ogsoona lacalla waxaa dhici karta ashayaan shaydaanka yanzacu inuu muxuu ahaa ku tuura ama uu ka tuura yanzacu inuu ka tuura ama uu ka siiba min yadihi gacantiis uu ka siiba weyaan uu ka tuura fa yaqaca kadibna uu ku dhaca qofkii eh, fiiqaayo hubka fii xufratin god uu ku dhaco min annaar naar uu ku dhaco weyaan ee eh, qofka muminka haddii aad disho ood gacantaada ku geeriyoodo soo dab naar kumaada dhicin ciyaada bilah muttafaqun calayh wa fii riwaayati limuslim qaala wuxuu yidhi qaala abulqaasim hadalkaas eh, abu hurera wuxuu leey qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala abulqaasim wuxuu yidhi sala allah alay slam qaasim abihi waa nabigeena alai slat slam man ashhara qofkii ku fiiqa oo ku ishaara ilaa akhii walaalkii bixadiidatin bir faina almalaa'ikata malaigta lacnuhu wayna calladaysaa xataa yanzica ilaa arrintayda uu ka dhexbaxa weyan uu ka siibmo arrintayda uu ka istaago malaigta waana calladaysaa wain kaana haba ahaada akhaahu walaalkii oo liabihi wa ummihi walaalkii hooyadii iyo abihi ay dhaleem ha noqdee haddii marba bir iyo hub aad walaalkaa ku fiiqda malaaigtu waxay leedahay allahuma lcanhu allahuma lcanhu ilaa aad muxua qofkii uu kala noqdo hubka asaga haweyaan qowluhu naam ama yanzacu u yidhi naam laba yanzaca ku taalla tan dambe ka soo qaad marka waa isku mid un isku macnihii aad uma kala fogo qowluhu sal slam yanzaca uu yidhi dubita waxaaba lagu shaqlay bilcayni oo yanzaca la yidhahdo almuhmalati ee dhibiclaanta maca kasri zaa zaadan lahoos dabo oo yanzica la yidhahdo wabilayni ayna waa la akhriyey almucjama ee dhibacda lah maca fatxihaa oo yanzaqa la yidhi yanzaqa wa macnaahumaa macnahoodana mutaqaariba uu iso dhow yahay yanzica iyo yanzaqa labadaba waxau macnadu isu dhow yahay weeyaan wa macnaahu macnihiisa bilmuhmala markii zaqa la yidhaahdana ayضa yarmi uu tura uu yufsida uu fasaadiye weeyaan wa aslu naci naciga asalkiisa aacnu waa duritaan wlfasaadu waa fasaad weeyaan xadiid kuntodoba boqol iyo afar iyo sideetanaad an jaabirin radi waxaad arkaysaan hadallada nabigeenna uu jeediyay calayhi salat slam iyo hadalladiisa fudaydka ay qabaan sahalka ay qabaan iyo hadallada bini aadamka kale ay ku sharxayaan culayska iyo adayga uu qur-aanka waad aragteen marka la ahrina wax aad u fudud laakiin soo qaad kitaab caadi ah akhrintiisa waa culusta meesha qur-aanka aad boqol safxa boqol safxa amaba shan juz wayaane shantaa juz meesha qofka waa laga yaaba inuu ku ahriyo qofka carabka fudud muddo kooban saacad iyo bar ugu badnaan uu ku ahriyo waxaa dhici karta in waxaa weeyaan eh, kitaab aadan ka ahrin karin boqol beej afar shan saac lix saac oy muxuu ahay kugu adkaataa dhici karta weyaan xadiid kun todoba boqol iyo afar iyo sideetanaad can jaabir waxaa lagu radi allahu tacala anu qal wuxuhi jaabir nahaa rasul rsulka alla wuu diiday sal slm an yatacaaaa nacam an yutacaaطa in liisu dhiibo an yutacaaطa in liisu dhiiba asayfu sayfta masluula iyadoo mxuu ah siiban liisu dhiiba nabiguu diiday cala sl sl rawahu abu dawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidku waa xadiid xasana weeyaan baabu karaahati alkhuruuj bixid laga baxa karaahinimadeeda min almasjidi masjidka laga baxa bacda aladaan markii la adimiye kadib masjidka in laga baxa inay karaahiya tahay ayuu imaamku ubaabaysta aleh raxmat ullah ilaa licudrin cudur inuu jiro xataa yusalii ilaa uu ka tukado almaktuubata salaada faradka cudurku waa badan yahay qofka musqulo u baahday arrin deg degaa loo soo sheegay qof mxua barlaatiya loo soo sheegay wamaa ilaa dalika cudurku waa tiro badan yahy weyaan xadiidkun toddoba boqol iyo dars waxaa imaamu meel xadiid kun todoba boqol iyo han iyo sideetanaad waa can abi shaca amaba safarow ahaa saaradiia ka dhaqaaqday an abi shaca qaala wuxuu yidhi abu shaca kunaa waxaanayna qucuudan kuu fafadhiyay maca abi hurayrata abi hurayran la fafadhinay radia allahu tacala anu arda fi lmasjidi masjidkaan la fadhinay faadana waxaa adimay almuadinu muadinka ayaa adimay faqaama rajulun baa istaage min almasjidi masjidka ayuu ka kacay yemshi isagoo socda bixitaan faatbacahu waa raaciyey abu hurayrata basara araggiisa ayuu raaciyey xataa kharaja ilaa uu ka baxa min almasjidi masjidka faqaala abu hurayrata wuxuu yidhi ama hada kan miya faqad casaa wuxuu ku caasiyey abalqaasim qaasim abihiis ayuu ku caasiyey sala allahu aleh ali slm rawahu muslim kan nabi maxamed uu ku caasiyey alayh slat slam marka haddii marba la aadimo oo salaadda aadaanka u dhacda masjid gudihiis aad ku jirtid ha ka bixin ilaa cudur iyo reexaanta in la celiyo karaahinimeeda ayuu u baab yahay liayri cudrin cudur hadduusan jirin reexaan ma taqaanaan ya ma taqaanaan ah, khalaas waa macruuf sooma reexaanta carabi iyo somalia isku mid weli qolyahan dalalka carabi carabta weli way isticmaalaan aroosyada iyo meelaha laiskugu yimaado shirarka iyo eh, albaabada laga soo gala muxuua holalka ayaa iyadoo mxuuah kujadaasa loo dhigaa marka qof walba laanyaruu ka jabsana markaasuu saasoo loo isticmaala ilaa hadeertan way isticmaalaan nacam waxyaaba badanna waa lagu qabsadaa oo subagaa lagu carfiya wax badan baa soomaalida ku samaysan jireen weyaan xadiid kun todoba boqol iyo lix iyo siddeetanaad wacan abi hurayrata radi allahu taala anu qal wuxu abi hurayra qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal l slem man curida qofka loo bandhiga caleyhi dushiisa rayxaanun rayxaan qofka loo bandhiga oo la yidhah rayxaantan qaado la yidhaahdo falaa yaruddahu yuusan celinin fainahu maxaa yeelay fainahu rayxaanta cafwan fainahu rayxaanta khafiifu maxmili in la xambaaro oo la qaada waa wax aad u fudud sahl waa in laantoo yar aad hore u qaadato ma culays badno ayib uriixi xagga udagana waa wax aad u wanaag badan oo muxuua udagiisa aad u fiican yahy waya rawahu muslim waxaa la xugnaa cadarkii oo kale haddii cadar lagu siiyo ama ha lagu mariyo ama gacanta lagu geliyo inaad an anas bn maalik radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigana sal slm kaana wuxuu ahaa laa yaradu minaan celin aiiba catarka haddii la sii nabiga ma celin jirin rawahu bukhaari baabu karaahati almadxi ammaanta karaahinimadeeda fi lwajhi qofka wejigiisa isagoo la taagan ya la ammaano inay karaahiya tahay limanna ay karaahiy u tahay qof khiifa looga baqa calayhi isaga mafsadatun fasaad fasaad baa looga baqaya mafsadadaas maxay tahay waxyaabaha fasaad keena min ijaabin ood qofka iscajabiyo iwanaxwi wix la mid kibir iyo ay u keento arrintayda iyo wa jawaazihi qofka wejiga in lagu ammaano inay bannaan tahay liman umina qofka laga aamin noqday liman umina qofka looga aamin noqday daalika arrinka isaga kibirka iyo icjaabka islayaabka iyo looga aamin noqday fii xaqi isaga xaqiisa xadiidka baabkan imaamka u baabisa caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay qofka in la yidhahdo nin fiican baad tahay akhyaaraad tahay qof cibaado badanaad tahay qof qof waxaa weye caqli badan baa tahay wamaa ilaa dalika arrinta iyada qofka in lala soo hor istaago meelaha in looga sheegsheegay dhib ma lahan lala soo istaago arrinta iyada imamka wuxuu waa karaahiyo laakiin qofku karaahiyo ku yahay wuxuu karaahiyo ku yahay ayuu imaamku u baabaystay qofkii looga baqa inuu ku fasaado dadka qaar haddii ay maqlaan qof fiican baa tahay nacam waan fiicanahay madaxunbuu sii taagi ilaa markii dambe muxuu ahaa dadka xataa uusan arkin waa ku fidnoobayaan dad ammaanta ay u tahay yani masaaibaa jirta qof akhyaar ahoo fiican oo wanaagsan adiga ku fiiri mxuu ahaa dhowr beri ammaan ku tubtuur qofkii waxaad arkaysa salaamta dhinac kaala maray ya waa halis baabka isaga marka lidalika waa noo imaan doontaa ammaanta sideedaba in la yareeyo oo qofka bini aadamka in la ammaano oo aad looga xadgudbo ammaantiisa la yareeya ayaa loo baahan ya weyaan qofka marka haddii qof looga baqa uu yahay arrinta ayada in aan loo dhoweynin laakiin qof la yaqaana oo wax kastoo lagu sheega naftiisa isagaa kaa ogsoon weliga adiga ammaan wa ka sheeg wuxuu dareemaya asaga naqsiga ku jiray dembigiisii xumaantiisii wixii ilaahay subxana wa tacaala dunuub ahayood u asturay waxaasa u muuqda waxaa ninkan sheegaaba inuu hadlay inuusan hadlin uma kala duuna dadkaasoo kale ayaga way bannaanta iyu imaamka leeya caleyh raxmat ullah xadiidkuntodobqoideeaad an abi musa alashari radi allahu taala anu qal wuxu yhi abi muusa samica nabiy nabiguu maqlay sal slm rajulan buu maqlay yuni amana calaa rajulin amana owayatriihi weliba ku sixay lanana fi lmadxati agga ammaantana kusii xeeldheeraana oo aad uga xadgudba iraaga waa adgudub aad buu ammaanaya fa qaala wuxuu yidhi ahlatum waad halaagteen ahlagtum waad halaagteen aw amaba qaactum waad goyseen dahra rajuli ninka dhabarkiisa waad halaagteen ama waad goyseen weyaan ninka qofka dhabarkaad ka goyseen dhabarkaad ka jebiseen weyaan oo ammaanta iyada oo muxuu inuu isla yaaba ay noqoto arinta ayadaa diintiisa ay qofka baabi'inaysaa weyaan diintiisa ay baabi'inaysaa weyaan naam xadiidka kun todoba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad wacan abi bakrata waxaa lgu radia allahu tacala anhu an rajula ninba dukira la sheegay cinda nebi nebiga agtisaa lagu sheegay fa uniya ama fa ahnaa wuu ammaanay calayhi dushiisa rajul ninbaa khayran wanaag ku sheegay fa qaala nebi nebigu wuxuu yidhi wayxaka liibaantaada eh, qatacta waad goysay Uh, cunaqa saaxibika ninkaa saaxibka ah ood ammaantay qoortiisa waad jartay weyaan yaquuluhu nabiga wuu yidhi hadalka asaga uu leeyahay yaquulu wuxuu leeyahy nabiga hadalka asaga miraaran dhowr jeer weyaan in kaana hadduu yahay axadukum midkiin maadixa mid ammaana laa maxaalata shakila-aan oo arrin dhacaysa ay tahay ammaanitaankaas ood ka maarmaynin faliqul ha yidhahda axsab waxaan u malaynaa kada saasaan u inuu yahay ninkaas wanaaggaasaan ku malaynaya wa kada ku malaynaya in kaana hadduu yahay yaraa mid arka oo u maleeya annahu isaga kadalik inuu sidaa yahay wa xasiibuhu kan la xisaabtamaana allahu alla weyne weeyaan walaa yusakaa lama dahiro oo lama ammaano oo bannaanka bannaan maro lagama dhiga cala allah alla weyne axadun qof ilahay asaga kaa ogsoon falaa anfusakum huwa aclamu biman ittaqa ilahay qofka baq kaaga aqoon badan ee adiga waxba allah qof ha u ammaanin weyaan muttafaqun calayh allaahumma qofka markuu geeriyoodo oo janaasada uu yahay iyo wixii la midka ah qofkii wanaagga laga yaqaan in lagu sheega arrinta iyada waa arrin eh, soo aroortay oona bannaan weyaan wanaagsanna xadiid kun todoba boqol iyo sagaashanaad can hamaam waxaa la weri ibnu xaari can ilmiqdaad radia allahu tacala canhu ana rajulan inbaa jacala wuxuu gudagelay yamdaxu inuu ammaano facamida miqdaad miqdaad baa u qastay oo fajaha wuxuu ku fariistay miqdaad abcan wuu taagnayaan filaya calaa rukbatay labadiis jilbood ayuu ku fariistay fajacala wuxuu gudagelay marka yaxuu inuu ku shuba ood ku cantoobiyo fii wejhi wejigiisa alxasbaa qaruuruxi ninkii ammaanay cumaan intuu u dugay oo jilbahal ku dhigtay ayay qaruuruxi marka muxuuwuxuu gudagalay inuu wejiga kaga shubo weyaan faqaala cumaan wuxuu ku yidhi maa shanuka maxaa ku daaray miqdaada xagee wax kaa mareen ninka maxaad indhaha ugu soo ridaysaa faqal wuxuu yidhi ina rasul rasulka al sl sl qal wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddii aad aragtaan almadaaxiina kuwa muxuu ahay ammaanbadanayaasha ah oo dadka aad ku ammaanaan faxuu waxaad mxuu ahay ku shubtaan fii wujuuhim wajaalkooda turaaba carada ku shuba weyaan wejiga ka ciideeya maxaa yeele qofka asaga diintiisa ay ciideynayaan dhabarkay ka goynayaan diin la-aan inaad ku dhacdo qof inay ku dhacdo ay imaamka askale imaam nawwi caleyh raxmat ullah wuxuu leey marka fa hadihi axaadii axaadiistaas oo fi nahyi reebid ku soo aroortay fa hadihi alaxaadii axaadiistaas fi nahyi reebid ay ku soo aroortay weeyaan wa ja'a waxaa ku yimid fi libaaxati bannayn ammaanta la banneeyana axaadiiu axaadiis baa kuso aroortay kaiiratun ee fara badan saxiixatun ee weliba saxiixa weeyaan qaala alculamaa culimadu waxay yihahdeen marka wa ariiqu ljamci jidka lagu jamcina banaynaysa iyo xadiidkan diida iyo axaadiid la midkaa an yuqaal waa in la yidhahda ayaa lagu jamcinaya oo lagu kulminaya in kaana hadduu yahay almamduuxu qofka la ammaana cindahu agtiis inuu ah, hadduu ahaaday kamaalu iimaanin iimaan kaamil ah iyo wa yaqiinin kamaalu yaqiinin yaqiin kaamil ah iyo wa nafsin naf laylisan oo la edbiyey oo habaysan oo alla subxana watacaala baqitaankiisa iyo ilaalinta muxuu aha naftaas meel la saaray iyo wa macrifatun ogaasha taamatun ee taama loo qaba baxayu laa yaftatinu uusan fidnoobaynin macrifo iyo wanaag iyo khayr ayaa loo qaba isagana waa qof macrifo ah, alla subxana wa tacala naftiisana yaqaano baxayu laa yaftatinu uusan ku fidnoobaynin walaa yakhtaru uusan ku kadsoomaynin bidalika ammaanta iyadaa walaa talcabu aynu ku ciyaarin bihi isaga nafsuhu naftiisa falaysa muusan ahaanin bixaraamin xaraam walaa makruuhin karaahiyana ma ahanin weyaan wain khiif haddii laga baqa calayhi shayun shay oo min hadihi lumuur arrimihii aan soo sheegnay inuu ku fidnooba inuu waxau ku kadsooma inuusan iimaan kaamil lahayn in mxua naftiis uusan leylinin oo nafta uusan ka adkayn arrimo ayaga haddii ay mxua jirto nafta inay ku ciyaarto looga baqaa arrin fa hadihi lumuur wain khiifa haddii looga baqa calayhi shayun shay oo min hadihi lumuur arrimahaas lasoo sheegay ka mid a kuriha waxaa karaahiye ah madxu in la karaahiyad shadiidatan ee aad u daran weeyaan wa calaa haada arrinkan altafsiil ee kala saaritaanka ah ayaa tunazalu lagu dejinaya oo lagu deldejini alaxaadiiu axaadiis almukhtalifati ee iskhilaafsan weeyaan fii dalika arrinka asaga wamima jaa waxaa ka mid marka wamima jaa wax yimid waxaa ka mid ah fi lcibaaxati bannayn la banneeya ammaanta qowluhu sala allahu calayh waali wasalam rasuulka qowlku u yidhi abi bakrin uu nabigu weydiiyey albaabaha ayagoo tirada badan qof loogu yeeri doono ma jira nabiga muxuu yidhi ha arjuu an takuuna minhum saasuu nabig yidhi alai sl slam ay min aladiina yudcuuna min jamiici abwaabi aljanna ay waxaa loola jeeda min aladiina kuwa yudcuuna loogu yeera min jamiici abwaabi aljannat jannada albaabaheedo dhammaanteed weyaan lidukhuuliha inuu galo wa fii alxadiid alaakhir xadiid kale waxaa ku sugnay lasta minhum dadka dharkooda u raaraciyo aanfaanka iyo kibirka ka mid matid ayaa lagu yidhi nabigayuu nabigu ku yidhi cala sla slam abubakar ay lasta matid min aladiina kuwa yusbiluuna raariciyaan usuurahum hoosgundiyaalkooda qoyaalaa kibiriyo mxuu ahaa faanfaan u raariciyaan matid weeyaan wa qala sal l slm nabigu wuxuu yidhi cumara radia allahu tacala wuxuu ku yidhi maa ra'aaka kuma arka ashayaanu shayaan saalikan adoo qaaday fajan wada ilaa salaka wuu qaadaa fajan wada oo hayra fajika wadadaada aanan ahayn weeyaan walaxaadiiu axaadiista oo fi libaaxati in qofka la ammaano bannaynayso kaiiratun waa tiro badan yihiin waqad dakartu waan sheegay jumlatan koox iyo qayb ayaan sheegay oo min arafiha arafyaalkeeda ka mida ah, fii kitaab aladkaar kitaab aladkaar oo imaam nawowi uu leeyahay ayaa imaamku xule waan ku sheega weyaan kitaabkiisa ayuu ku sheegay kitaab aladkaar qowluhu nabiga qowlka uu yidhi sal slm abi bakrin arju qowluhu sal l slm abi bakrin arjuu an takuuna minhum sidoo kale nabiga muxuu ahaa qowlka uu yidhi arjuu an takuuna minhum ma waxay idinku eegt soomaa fi kitab aladkaar nacam baabu karaahati alkhuruuji bixid karaahinimadeeda min beledin magaalo laga baxa iyo beled oo fiiha dhexdeeda uu yahay albalaau bala in laga baxa oo muxuu ahaa karaahinimadeeda ayuu baab yahay baabu karaahati alkhuruuji bixitaan karaahinimadeeda min beledin beled laga baxa iyo magaalo oo waqac uu ku dhacay fiiha magaalada gudaheeda albalaau imtixaan iyo cudur uu la midka firaaran caro laga carara awgeed minhu laga carara cudurka iyo balaayadaas weeyaan iyo wa alquduumi in la soo gala oo magaalada lagu soo xarooda karaahinimadeeda calayhi cudurkaas beledka ku dhacay dushiisa in lagu soo xaroodo lasoo gala oo magaalada la soo dega inay karaahiyata iyo imaanku baabaysta caleh raxmatullah qaala allahu tacala wuxuu yidhi aynamaa meel alla meesha takuunu aad ahaataan yudrik wuu haleelakum adinka yudrikkum wuu idin haleelaya almowtu geeri walow kuntum aad ahaataan fii buruujin qasriyaal iyo guryo mushayadatin aad loo adkeeyey aad ku sugnaataane meel alle meesha aad ku sugnaataan malakumad waa idin imaanaya nacam maxaa qoran ya yubirum idiin qorant maxaa ku xiga marka ayaddu dhamaad kadib wa qaala idin xiran idiin xigtimiya yukhbiru tacaala cibaadahu anahum saa'iruuna idinma qorna ayb qaala tacala wuxuu yidhi walaa tulquu ha ku ridina biaydiikum gacmihiinna ila tahlukati taaluka gamihin ha kula doonani weyaan oo ha ku dhicina taaluka gacmihin ha ku doonanina xadii dheer weya xadiidkan xadiid kun toddoba boqol iyo kow iyo sagaashanaad wacan ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana cumara ibn alkhataab radi allahu tacala canhu kharaja wuu baxay ila shaam shaam buu u baxay shaam waa taqaanaan filistiin suuriya iyo urdun iyo lubnaan waa dalalkaasaa shaam laisku yidhahda weyaan Eh, kharaju u baxay cumar ila shaam shaam buu u baxay xataa idaa kaana markuu ahday bisarqa tuulo la yidhahdaa sarqa tabuuk ayay ku dhowdahay tabuuk waa sacuudiga hadda xuduud sacuudiga ku jirta tabuuk waa dhanka urdun ay xigtaa oo shaam dhankaas weyaan marka meeshaas sarqa la yidhahdo tuuladaas uu muxuu ahay cumar mara laqiya waxaa la kulmay umaraau lajnaadi ciidanka abbaanduulayaashiisii ayaa la ahaa oo ciidanka madaxda u ahaa ayaa la kulmay waxaa ka mid ahay marka abu cubayda ibn jaraax ninka la yidhaahdo oo raggii jannada lagu bishaaray ka mid eh asxaabuhu asxaabtiisa ayaa muxuu la kulmeen fa ahbaruu waxay u sheegeen ana alwaba'a taacuun qad waqaca inuu ku dhacay bishaami shaam inuu ku dhacay qaala ibnu cabaasin wuxuu yidhi faqaala lii cumaru cumar wuxuu yidhi radi allahu tacala anu ardaa udcu igu yeer lii aniga almuhaajiriina alawaliin muhaajiriintii u horeeyey oo hore igu yeer wey aan la tashte fadacowtum aan u yeeray faistashaarahum cumar wuu la tashtay faahbarahum uu u sheegay ana alwabaa daacuun qad waqaca inuu ku dhacay bishaami shaam uu ku dhacay fakhtalafuu way iskhilaafeen marka sanyelna shaam daacuna ku dhacay marka ma galna mise waan ka noqona labadaas mxuu tala midkeena fakhtalafuu way iskhilaafeen faqaala bacdum barkood waxay yidhahdeen kharajta waad u baxday liamrin dan baad usoo baxday walaa naara annagana maarkayn an tarjica canhu inaad ka noqoto danti aad usoo baxday cumarow fuli weeyaan oo halaabanin wa qaala bacdum qaarna waxay iyo asxaabu baqiyat naasi dadka intoodii kale ayaa kula socota iyo asxaabu rasuuli rasulka saxaabadiisa kula jirta weeyaan wala nara ma aragna an tuqdimahum inaad muxuu ahay gelisa ood ku xaraysa calaa hada alwaba daacuunkan oy ku ba'aan ma aragna weyaan saxmuma aragno faqal wuxuu yidhi irtaficuu iga taga weyaan iga dulkaca oo meel kale iga taga weyaan waa iska bixiyey uma qaala wuxuu yidhi idcu lii waxaad igu yeertaa ibnu cabaasow alansaara ree ansaar igu yeer weyaan fadacawtumaan u yeeray fastashaarahum wuu la tashtay marka cumar bn khaaab radi allahu taala arda qiimaha u yeela arka muhaajiriintii ayuu yeehay kadibna wuxuu ku xijiyey alansaar ayuu ku xiji weyaan fastashaarahum wuu la tashtay fasalakuu ayagana waxay qaadeen sabiila muhaajiriin muhaajiriintiiska ay mareen ayay mareen weyaan wakhtalafuu way iskhilaafeen ka ikhtilaafihim sida isu khilaafeen o kale isu khilaafeen faqaala wuxuu yidhi irtafic canii iga dulkaca oo idhaafa weyaan uma qaala wuxuu yidhi idcu lii waxaad igu yeertaa ibna cabaasow man kaana qofkii aade haa hunaa meeshaan min mashiikhati qurayshin quraysh odayaasheedii niminka reer quraysheed reer maka ahaan jiray oo gadaal dambe ka soo islaamay odayaashoodii ugu yeeray min muhaajirat alfatx waxaa weeyaan fatxu maka kadib ragga soo haajiray igu yeer weyaan odayaashii fadacawtum aan u yeeray falam yakhtalif calayhi falam yakhtalif isma khilaafin calayhi dushiisa minhum ayaa xaggooda rajulaan laba nin laba nin ra'yi iskuma khilaafan weyaan faqaaluu waxay yidhahdeen qowlan waaxidan faqaaluu waxay yidhahdeen naraa waxaan aragnaa an tarjic inaad laabato binaas dadka aad la weyaan dadka kula socdo inaad celiso oodan muxuuha ah, dacunkan ku xariinin ayaanoo aragnaa weyaan nacam walaa tuqdimahum aadan gelinin calaa hada alwada dacuunkan fanaada cumaru cumar wuu dhawaaqay fi dadka ku dhawaaqay wuxuu dhahay inii aniga musabixun waxaan ku waabaraysana calaa dahrin dhabar xoolihiiaan raraa weyaan waan guuraynaa dahrigii ama dhabarkiiaan xoolaha maxu wax ah ka saarayna inii aniga musabixu ku waabaraysana calaa dahrin guuritaan iyo dhabarka mxua in xoolihii wax laga saaro ayaan ku waabariisanaa weyaan oo waan noqonaynaa fa asbaxu waabariisteen calayhi dushiisa weyaan oo xoolihii ayay rareen faqaala abu cubaydat bn jaraax wuxuu yidhi afiraaran carar aad ka cararaysa min qadar ilah qadarka alle miyaad cumarow saa u samaynaysa qadarka alle iyo geeridii waa qadar alle tabcan aad ka cararaysa fa qaala wuxuu yidhi low hayruka midaan adiga ahayn qaalahaa hadduu dhihi lahaa yaa abaa cubayda ay laqubilat minhu waa laga aqbali laha adiga caalima oo raggii hore ah oo tobanka jannada lagu bishaaray ka mid a ayaa saa u hadlaysa haddii aad qof kale hadalkaa dhihi lahaa waa laga aqbali lahaa waana laga dhegaysan lakin adiga arrintan kaama soconays inaad saa u hadasho sax maaha weyaan wa kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yakrahu mid naca khilaafahu inuu mxuu ahaa uceydo khilaafo ayuu nici jiray kadibna muxuu yidhi nacamha waa noqoni oo qadarka alle ayaan weliba ka cararaya nacamha nafir waan cararaynaa min qadar ilahi qadarka alle ilaa qadarilah qadarka allaanu carrayna qadarka allaan ka cararayna oo xagganu carrayna qadarka alla subxana wa tacala nu carrayna qadarka cararku kalanu carro weyaan ara'ayta ee bal ka warran abuu cubaydow low kaana hadduu laka adi ibilun geel ayaa ku sugnaaday geel ayaad leedahay weyaan fahabadat fahabadat ay ku hoobata waadiyan waadi lahula cadwataani laba dhinacla weyaan labab waxaad leeyahay eh, labar amaba laba muxuu aha dhinac ayuu leeyahay waadiga isagaa ixdaahumaa labadaa labar ama labadaas dhinac mid ka mid a ah, khasbatun waa barwaaqo oo roobbaa ku da'ay waa cagaar walukhraa labarka kalena jadbatun waa waxaa weyaan waa meel abaar ah oon waxba lahayn laga qaniina weyaan alaysa miyaynan ahayn in racayta haddii aad ku raacda ood xoolihii ku daajiso alkhisbata tii barwaaqada ahayd racaytaha mid ku daaqay biqadar ilaa qadarka alla ku daajiyey sooma noqonaysid weyaan wain racayta haddii aad mxuu ahaa ku daajisa aljadbata meeshii abaarta ahaydna racayta mid ku daajiyay biqadrle qadarka alle soo saas ma noqonayso kana waa qadar kana waa qadar qaala wuxuu yidhi marka raawigii ibnu cabaas radi allahu taala anu arda fa jaa waxaa yimid cabdiraxmaan bin cawf baa yimid isna waa tobankii jannada lagu bishaaray nin ka mid ah radia allahu tacala anhu arda wa faqaal wuxuu ina cindii agtayda waxaa ahaaday min haada warkan aad isku haysaan cilman cilmi baan ka hayaa arrintan aad isku haysaan isku mara leedihiin ood isku khilaafsan tihiin cilmi ayaan ka hayaa weeyaan samictu waan maqlay rasul rasulka allan ka maqlay sal slm yaquul isagoo leh idaa samictum haddii aad maqashaan bihi taacuunka iyo wabaagaas haddii aad maqashaan biardin meel iyo dhul aad ku maqashaan iyo magaalo haddii aad ku maqashaan falaa taqdamuu calayhi falaa taqdamu calayha u tegina wain waqac hadduu ku dhaca biardin arlada wa antum adinkana biha arlada aad ku sugan tihiin falaa tahrujuu haka caranina minha xaggeeda falaa tahrujuu haka caranina haka bixina firaaran caran oo minhu cudurka laga carara weyaan faxamid allah alla mahadi marka cumar tacaala alla korahaya faxamid wuu mahadi allah alla weyne ayuu umahaday tacala korahaya cumar cumar radia allahu tacala ardaahu wansarafa shaam buu ka xadiidka kun todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad wacan usaamata waxaa laga ibni zaydin radi allahu tacala anhu can nebig wuxuu ka wari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa samictum haddii aad maqashaan adaacuuna taacuunka hadii aad maqashaan biardin arra inuu ku dhaca hadii aad maqashaan falaa tadkhuluha hagelina weeyaan magaaladaas iyo arradaas waidaa waqacat uu ku dhaca biardin arla wa antum adinkana fiiha aad ku sugan tihiin falaa tahrujuu minha ka bixina weyaan carar aad ka cararaysaan tijaaro iyo ganacsi iyo dana iyo waa u bixi kartaa laakiin waxaan ka cararaya daacuunkaas hagu cararan ayuu nabig le alai slat slam mutafaqan caleyh baabu altaqliidi adkayn la adkeeya fii taxriimi sixri sixirka xaaraannimadiisa oo la adkeeya ayuu baabkan u baabiyo weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi wamaa kafara muusan gaaloobin sulaymaanu nabi sulaymaan walaakiin warka lagu laabay ashayaaiin shaydaanada ayaa kafaruu gaaloobeen oo yucallimuuna barayaan annaas dadka ay barayaan asixra sixra ay barayaan weyaan sixirka marka in lagu gaalooba oo qofkii muxua sixirka dadka bara ama barto uu gaaloobaya muxuu ahaa cad weyaan waa rin khatar ah xadiid kun toddoba boqol iyo saddex-iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu tacala an nabig wuxuu ka sal sl qaal nabigeena wuxuu yidhi ijtanibuu ka fogaaday asabca toddobada almuubiqaat ee halaagto qaalu waxay dhn ya rasuul lahi wamaa huna maxayin toddobada ayada qala wuxu yidhi ashirku wadaajin lala wadaajiye alla weyne ashirku shirki oo bilahi alla wax lala wadaajiye weeyaan iyo wasixru sixirka iyo waqatlu nafsi naf oo la dila allatii taasoo xarama allah aluu xaram yeela ila bilxaq xaq mooyane waaklu riba ribaad oo la cuna waaklu maalyatiim yatiimta xoolihiisoo la cuna watawali jeesasho la jeesada yowma zaxfi maalinta waxaa weeyaan laiska hor yimaado oo islaamkii gaalada iska hor yimaadaan oo la cararo weeyaan waqadfu lmuxsanaat gabdhaha muxuu ahaa dhowrsan oo zina lagu tuura oo lagu caayo lagu muxuu ahaa ceebeeyo weeyaan almuminaati ee muminaadka ah alkhaafilaati ee muxuu ahaa zinada iyo xumaanta hilmaamsan weya in lala bimusxafi kitaabka qur-aanka ilaa bilaadi kufaari gaalada mxuu ahaa dalalkooda loola safro weyaan idaa khiifa haddii laga baqa weeyaan marka ayada wuquucuhu musxafka inuu ku dhaca biyaydi lcaduwi gaalada gacantooda inuu ku dhaca oy ihaanaystaan oy xumeeyaan kitaabka qur-aanka duleeyaan arinta ayada haddii laga baqa weyaan kun todoba boqol afar iyo sagaashanaad waa ibni cumar radi taala anuma qala wuxu abdullahi bin cumar nahaa rasulla rasulka al wuu diiday sal an yusaafara in lala safro bilqur'ani qur-aanka ilaa ardi alcaduwi cadowga arladiisa muttafaqun calayh baabu taxriimi isticmaali inaai dahabi waalka dahabka in la isticmaalo xaraannimadiisa iyo wa inaai fidati waalka fidada in la isticmaalo fi lkli cunitaan loo isticmaalo iyo wa shurbi cabitaan loo isticmaalo iyo wa aharatku ahara qaadasho loo isticmaalo wa saa'iri wujuuhi isticmaal iyo wejiyada isticmaalka oo kale soo harta in loo isticmaalo inay xaaraan tahay ayuu imaamku baabaysta aleh raxmatullah xadiidku aad wacan ummi salmta radi allahu tacala anha ana rasul rasulka sal slm qala rasuulkan wuxuu yidhi aladii qofka yashrabu ku cabaa fii aaniyati alfidati waalasha fidada ku caba inamaa inkana maahan yurjarjir wuu mxuua qurjaqurjac siinaya ama jurugjurug ayuu siinayaa fii banihi calooshiisa naara jahanama naarta jahanama muttafaqun caleyh caloosh wuxuu ku shuba waa naar jahanam weeyaan wa fii riwaayati muslim ina aladii qofka yaakulu cuna aw yashrabu ku caba fii aniyati alfidati waalasha fidada wadahabi dahabka inamaa yujarjiru fii baniha naara jahanam weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad waan xudayfata radi allahu tacala anu qal wuxu xudayfa ina nabiya nabigeena sal l slem nahaana can ilxariiri xariirta waa noo diiday wadibaaji xariirta nooc ka mid oo adag wayaan ayadna waa noo diiday iwashurbi cabitaan fii aaniyati dahabi waalasha dahabka lagu cabo iwalfidati waalasha fidada in lagu cabo nabiguu noo diiday sal alla ly slam wa qaala wuxuu yidhi hunna waalasha iyadaah iyo xariirta iyadaah lahunna gaalada ayaa iskale fi dunya adduunyada wa hiya iyadana lakum adinka idiin sugnaad fi aakhirati aakhira aakhira ladinku siinaya janno weyaan muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin fi saxiixayni can xudayfata radi rasuula sal slm qul isagoola laa talbasuha xayrana alxariira xariirta wala dibaaj dibaajna xayrana xiranan weyaan walaa tashrabu haku cabina fii aniyati dahabi walasha dahabka haku cabina walfidati walash fidada walaa taakula haku cunina fii sixaafiha xeeradeeda weyaan iyo saxanadeeda xadiid kun todoba boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waan anas waxaa la wariy ibni siriin qaala wuxuu yidhi radia raximah llah kuntu waxaan ahaa maca anas ibn malik baan la joogay radi allahu tacala anu arda cinda nafarin koox ayaan muxuu agtooda heenay oo min almajuusi kuwa dabcaabudka gaalada dabcaabudka ah weeyaan fa jia waaa lala yimid oo la keenay bifaaludajin waa nooc xalwada ka mid a ah. nooc xalwo ka mid a ah ayaalbifaaludajin xalwo ayaa la keenay calaa inaain waal ku sugan oo min fidatin fida ku jirta falam yakulhu anas ibn malik qofkii keenay waxaa loo yidhi xawilhu gedi oo meesha ayada mxuu waalkan fidada ku jiro kasoo soo gedi oo waal caadi ah kusoo gedi weeyaan fa xawalahu wuu kusoo wareejiyey uu kusoo gediyey calaa inaa'in waal oo min khalanjin geed ka samaysan xeero geed ka samaysan weeyaan wajiia bihi waa mxuu loo keenay weeyaan cabdulaahi ninka la anas bin malik fa akalahu kadibna wuu wuxuu u diiday hore fidada uu ku jiray rawahu bayhaqi biisnaadi xasan alkhalanju aljafnatu waa xeerada weeyaan baabu taxriimi lubsi rajuli qofka xirashadiisa xaaraannimada ayuu baabiya awban mara muzacfaran zacfaraan la mariyey inay xaaraanta ayuu imaamka u baabaysa baabkan weyaan xadid kun todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad an anasin radi alahu taala arda qal wuxu yidhi anas nahaa nabi nabigu wuu diiday sal slm an yatazacfara rajulu ninka ragga ah inuu zacfaraan iyo huruud iyo wax la mid marsado diiday ama dharka ha ama jirka marsada muttafaqun caleyh xadiid kun todoba iyo sagaal iyo sagaashanad can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu ra'a nabi nabi wuxuu arkay sal l slm calaya dushayda wuxuu ku arkay thawbayni laba mar ay anoo xihan ayuu arkay mucasfarayni ee huruud amaba zacfaraan la mariyey fa qala wuxuu yidhi miya amaradka ku fartay bi hada sheekadan ku fartay weeyaan ilan dumarkii dharkooda waa dharkaan dharka ragga ahane qultu waxaan idhi ma dhaqan nabi allow bal maya bal ariuma inaad iska daay ariuma gub weyaan wa fii riwaayatin faqal wuxuu yidhi ina haada kanayto min hiyaabi اlkufaari gaalada dharkeeda weeyaan falaa talbasahum axiranin rawaahu muslim imaam muslim ay xadiidka wariyey xadiidka u dambeeya cashirka insha allahu tacaala baabu nahyi reebid la iska reeba ayuu baab yahay an samti yowmin maalin amusitaankiis ila leyl habeenka laga gaaro qofka afkuu qabsada in arrinta idalisu diida ayuu u baabi baafan weyaan xadid kun sideed boqolaad xadiid kun iyo sideed boqolaad wa can caliyin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yhi cali xafidtu waxaan ka xifdiyey can rasulillah rasulka alle waxaan ka xifdiyey sal ll slam laa yutma agoonnimo ma jirta bacda ixtilaamin qofka markuu qaangaara kadib agoonnimo ma jirta weeyaan walaa sumaata aamusna maalin aamustaankiina ma jira ila leyl habeenka la aamuso rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan qaala alkhaaabiyu imaam khaaabi wuxuu yidhi fii kitaabihi macaalim asunan fii tafsiiri hada alxadiid kaana wuxuu ahaaday min nusuki ljaahiliyati qofka dadka jaahiliga ahaa oo gaalada ahaa cibaadadooda assumaatu inay aamusaan fanuhu waa laga reebay fi lislaam islaamnimada can dalika aamuskaasaa laga reebay wa umiruu waxaa la faray bidikri dikriga alle iwaladiimxu xadiidka oo lagu sheekaysta bilkhayr khayr lagu sheekaysto xadiidkan marka qaybta hore oo ah laa yutma bacda ixtilaamin waa saxiix qaybta dambe walaa sumaata yowmin ila leyl waa riwaayadan waa daciif weyaan laakiin xadiid madax bannaan oo waxaa noo imaan dooda insha allahu tacaala ama aan ahrinaba waa xadiid ku dambeeyo insha allahu tacala xadiid kun todoba boqol iyo kun sideed boqol iyo koobaad ibn abi xaazimin radia allahu anhu qaala wuxuu yidhi dakhala abu bakrin asidiiq abu bakr sidiiq ayaa galay calaa imra'atin haweeney oo min axmasa qolyahaas ree axmas ka dhalatay yuqaalu laha waxaa loo yihahda zaynabu zaynab ayaa la yihahda magaceeda fara'aha wuu arkay nabiga calayi slat slam wuxuu arkay uh, abu bakr cafwan laa tatakalama iyadoona hadlaynin faqala wuxuu yidhi maa laha maxaa ku dhacay laa tatakalama aynu hadlaynin faqala waxay yidhn way xajisay musmitatan iyadoo amusan ayaa xajisa weyaan xajka dhan waxay ku dhamaystay iyadoo af xiran oon hadlaynin faqala wuxuu yidhi hadal fa ina haada arrinkan aad samaysay laa yaxilu ma bannaana haada ficilkan aad samaysay min camal jaahiliyati dadkii jaahiliga ah oo gaalada ahaa camalkoodii iyo cibaadadoodu ahaan jira weeyaan fatakalamat way hadashay rawahu lbuhariy xadidka imam buhari ayaa wariyey insha allahu tacaala kitaabka muxuu dhowdhow yahay hadduu ilahay qadaro wax badan kama dhinno si uusan insha allahu tacala usbuuc damba noola dhaafin oo usbuucan isbuuc dambe uusan noola dhaafin hadduu ilahay qadaro habeenka habeen dambe oo talaado ah y habeenka dambe khamiista insha allahu tacala wuu noo jiri doonaa usbuuca dambena intii un ka dhammaan wadi doonaa biidn illah caza wajal marka sidaa loola socdo hada wallah aclam sal allah waslam abdi rasul mustafa